بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين amaa بعد waxaan ku dhex jirnay ramyiga axkaamu ramyi waxaan soo haynay kitaabkii buluuq lmaraam min adilati alaxkaam lilxaafid ibni xajar alcasqalaaniyi raximah llahu tacaala eh, kitaabu lxaji ayaan ku jirnay eh, baabu sifati xaji nabiyi sala allahu alayh waali wasalam baabu sifati alxaji wa dukuuli maka ayaan ku dhex jirna marka ramiga maalinta tobnaad la tuuranayo oo halka halka jamro oo jamrat lcaqaba keliya la tuuro xilliga la tuuro ayaan soo haynay axkaamteeda wacan ibni cabaasin waxaa laga wariyey radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxa uu yidhi laa tarmu ljamrata jamrada ha tuuranina aljamra hadda waa la macrifeeyey waa midda la yaqaan waay maalinta tobnaad la tuurto waana aljamratu alcaqaba ama aljamratu alkubraa midda weyn xataa intii tadluca shamsu qoraxda ay ka soo baxdo ilaa ay qoraxda ka soo baxdo jamrada ha tuurina maalinta tobnaad rawaahu lkhamsatu shantii baa werisay ila nasaa-iy nasaa-i ma ahani wa fiihi inqiaacun inqiaac baana ku sugan buu yidhi xadiidkan inqiaacaasna waxaa nidhi marka waxa weya xadiidku min dariiqi alxasan alcurani can ibni cabaas bihi ilaa ana alxasan lam yasmac min ibni cabaas inqiaaca meeshaas waa marka beyna ibni cabaas iyo raawiga ka warinayo yaa inqiaac ku jiraa saasuna marka xaafidku wuxuu u yidhi wa fiihi inqiaac laakiin takriijka xadiidkan nasaa awalan u tiirinta loo tiirinayo nasaa-id waa awalan waxaa weeyaan ausan u tiirininaan ujeedaa saxeix ma aha sababtoo nasaa-i waa wariyey laftirkiisa nacam oo markuu leeyay rawahu lkhamsatu ila nasaa-iya xadiidka nasaa-i waa wariyey oo hadda ilaadaas nasaa-i laga reebayo wahmi nacam xadiidka tirmidina sanad saxiix oo mutasil oo ku wariyey min ariiqi miqsam can ibni cabaas ariiqa marka inqidaaca uu ku jiro waxaa weeyaan ariiq alxasan can ibni cabaas alxasan alcurani can ibni cabaas dariiqaasaa inqidaaca ku jiraa laakiin dariiqa tirmidi uu ku werinaayo waa almiqsam can ibni cabaas inqidaaca marka halkaas ayuu ku zuulaya tirmidina weliba waa xadiidka waa saxiix yeelo waxa uu yihi xadiidun xasanun saxiixun buu yii nacam marka wafiihi inqidaacuntaan marka dariiqa tirmidi ma ku dabaqmayso duruqda kale waa ku dabaqmaysa xadiiska uu ku yimid laakin dariiq can dariiqi tirmidi inqidaac kuma jiro saa darteed xadiidka cillo male marka wain kaana fii bacdi duruq ou cillo leeyahay inqidaac ou jiro laakiin dariiq duruqdaas kamida oo ka nabad galay inqidaaca ayaa jiro marka mar haddii dariiq ka nabad galay inqidaaca ou jirana xadiidku waa saxeix nacam ayb xaafidkuna marka arrintan marka waa waa ku baraarugay waa uu tilmaamay oo fatxulbaariga uu ku tilmaamo xadiidkan buu sheegay markaasu wuxuu yidhi wahuwa xadiidun xasan fatxulbaariga marka xaafidku waa ku xasaniye xadiidkan naam marka labada dariiqna waa isxoojinayn marka kii inqidaaca ku jira laftirkiisa xataa wuxuu noqonayaa xadiid maqbuul u noqona ila waa la xoojiyey maogtahay marka cillada horta awalan sidaasay ku zuuleysaa xadiidkan xukunka xadiidka ku jirana waxaa weeyaan inaan la tuuranin jamrada inaan la tuuranin iyadoon qoraxda soo bixin maalinta tobnaad shayga ugu horeeya waxaa weeyaan mino markii la yimaado jamratul caqaba alkubraa ayaa la tuuraa taasna marka waktiga la tuurayo waa markay qoraxda soo baxay amaa intaysan qoraxda soo bixin ma la tuuri karaa mase lama tuuri karo dadkase labaan uqaybina markii musdelifo laga soo tegaya waataan laba u qaybina dadka bacafada iyagu waa soo horbaxaan oo mabitu musdelifa in musdelifa habeenkii la bariyo ayaga waa laga rugseeyey mar haddii nisfu leyl la gaaro waa iska soo tegi karaan ilmaha yareerka iyo naagaha iyo waayeelada iyo waa loo ogolyahay inay soo dheelmadaan habeenkii kuwaas marka soo dheelmanayo ayagu ma tuuri karaan marka kuwaas soo dheelmanaya iyo dadka wado ma tuuri karaan intaysan qoraxda soo bixin xadiidkan ibnu cabaas wuxuu tilmaama inaysan tuuri karin maxaa yeele wa can ibni cabaas radia allahu canhuma qaala qaala lanaa buu yidhi ibnu cabaasna dacafadou ku jiray markaas dacafada ayuu ka mid ahaa cabdullahi ibnu cabaas radia allahu canhuma marka mar haddau iyagoo dacafa a ah ku yidhi ha tuurina jamrada ilaa waxaa uun markay qoraxda soo baxda ma ahani xataa tadluca shamsu marka xukunka laga qaadanaya xadiidkan waxaa weeyaan dacafada iyo keyrkoodba ma tuuri karaan ilaa inay qoraxda soo baxda maaha taasaa xadiidkan laga qaadan saa darteed ayagu wax soo hormara alla kaa sugaaya markay qoraxda soo baxdo ayay tuuridii marka ay gelayaan wa can caaishata radia allahu canha caaisha waxaa laga wariyey radia allahu canha qaalat waxay tiri arsala nabiyu sala allahu alayh ali wasalama nebiga ayaa diray biummi salama ummi salama ayuu diray leylat naxri habeenkii eh, naxri ayuu diray faramat iljamrata jamradii bay tuuratay qabla alfajri salaada subax ka hor ayay tuuratay uma madad waa tagtay fa afaadad markay inta tagtay dawaafulifaada soo samaysay rawaahu abu daawuuda wa isnaaduhu calaa shardi muslim xadiidkan isnaadkiisuna calaa shardi muslim weeyaan marka xadiidkan imaamu axmed iyo keyrkiis munkar ay ku tilmaameen daxaawi iyo ibnu turkumaani xadiidka waa cileeyeen ibnu turkumaani fuqaada waxuu kamid yahay muxadisiinta xanafiyada ayuu kamid yahay ibnu turkmani ayb kitaab la yidhaha aljawhar naqiy ayuu leeyahay uu ku tacqiibinayo bayhaqi sunan kubris uu ku tacqiibiyo ayb marka xanafiyada muxadisiintooda daxaawi ibnu turkumani labadoodana waa cilayeen iyo keyrkooda ayb <clears throat> ibnu kathiir kitaabkiisa la yidhaha irshaad lfaqiir ilaa macrifati adilati tanbiih juska koowaad safxad saddex boqol iyo soddon iyo sagaal xadiidkan markuu sheegay wuxuu yidhi rawaahu abu daawuuda biisnaadin jayidin abu daawuud baa xadiidka weliya isnaad jayida buu ku weriyey laakin rawaahu shaaficiyu mursalan buu yii imaamu shaaficina isagoo mursala buu weriyey wa rawaahu jamaacatun koox badanna xadiidku way wariyeen oo min alkibaar culimmada waaweyn ka mid a can hishaam ibni curwa can abiihi can zaynaba binti ummi salama can ummihaa caaisha mab maba ku jirta rag badanoo kibaar ana ah, xadiidka saas u weriye aduu lafdi waxaa ku jira xadiidka nakaaro lagu sheegay oo lagu tilmaamay zaadulmacaadka ayaad marka baxdiga u raajicaysaa marka ibnu kasiirse wuxuu yidhi walacalla haada ikhtilaafkan ragna aysaan u werinayeen can dariiqi caaisha ragna can dariiqi umi salama walacalla haada gayru qaadixin buu yihi ikhtilaafkan xadiidka ma dhaawacayo waqad yakunu can hishaam can abiihi min adariiqayni waxaa laga yaabaa hishaam bnu curwa aabihiis curwata bnu zubayr xadiidka marna inuu caaisho ka maqlay marna inuu zaynaba binti ummi salama ka maqlay iyadana hooyadeed ay kasii maqshay taasaa suurtagal u yidhi waana maana macquul wax suurtagala marka ibnu kathiir isa waxaad moodaa inuu xoojinayo markaasu wuxuu yihi fayustadalu bihi waxaa loo daliishanaya xadiidkan calaa sixati ramyi bacda nisfi leyli min leylati naxri waxaa loo daliishanaya marka xadiidkan tuuristu inay ansaxayso dhagaxda la tuurtaa mar haddii nisfuleyl la gaaro habeenka tobnaadka maalinta berrioo kale ay toban tahay caawa haddii nisfuleyl la dhaafo in dadka dacafada ay tuuri karaan min leylati naxri in kaana alwlaa an yakuuna bacda duluuci shamsi weli inkastay habboon tahay in la tuurto markay qoraxda soo baxdo lificlihi calayhi salaam maxaa yile nebigu asaga wuxuu tuurtay markay qoraxda soo baxday buu tuurtay صaxiixu lbukhaarisa waxaa ku sugan can asmaa صaxiixu lbukhaariga waxaa ku sugan asmaa binti abi bakr anahaa ramat iljamra inay tuuratay jamratulcaqaba uma rajacat waa soo laabatay fasallat isubxa fii manziliha teendhadeedii mina ayay ku dukatay salaada subax marka hadday salaadii subax intay soo tuuratay ay soo laabatay salaadii subaxna ay teendhadeedii ku dukatay meesha ay deganayd mina ka deganayd taa maxay daliil u tahay qabla alfajri inay soo tuurato iyadan ila waxaa weye salaada subaxoo soo inay tuuratay markaasay soo noqotay gurigeedii ay mino ka deganeed timid markaasay salaadii subax tukatay halkaa waxaa ka cad inaysa qoraxda soo baxday ma tuuranin sababto ah intay qoraxda soo baxday hadday tuurato waa soo laabatay salaad subaxay tukatay maa la dhehelay lama bukhaari markaasa kaaya buu werina waxaa lagu yidhi marka asmaa binta abi bakar maxaa dhacayaa lagu yidhi weli qoraxdii maalidha uma soo bixina markaase waxay tihi qaalat yaa bunay wiilkaygiio ina rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama adina liducun nebiga waa u idmay naagaha naagaha iyo wixii ducafaa inay sii tuurtaan waa u idmay nacam xadiidkan marka bukhaari wau soo qaatay fiqiga xadiidka marka asmaa qisadan asmaa bint abi waxaa loo daliishaday qabla duluuci shamsi in la tuuri karo meeshaasna marka dhowr madhab ayaa ku jirta masaladan qaar culimada kamida ah waxay leeyihin waxaa la tuuri karaa qabla alfajri waawi intoosa beriyin ka hor waa la tuuri karaa kuwaas xadiidkaanay daliishadeen asmaa imaamu shaafici baana kamida ah, raximahu llahu tacaala oo alimaamu shaafici baa sidaa ku tegey mid waa taas midna waxaa weeyaan madhab kale xanafiyadaa qabto xanafiyada iyagu waxay leeyihin jamrat lcaqaba lama tuuri kara ilaa markay qoraxda soo baxda maaha oo xadiidka ibn ay ag istaageen lama tuuri karo ilaa eh, ay qoraxda kasoo baxday oo waawna qoraxday kasoo baxday qofkii marka waxay kala qaadeen waxay yidhahdeen qofkii tuuro qoraxdooda soo bixin qofkii tuuro laakiin waagu ou bariyey qofka isaga waa banaan tahay hadhibaa ramyigii kusoo celin maayo dhehen u fiirso yacni waagu markau baryey kadib uu tuuray laakiin qoraxdii sooma bixin markuu salaada soxorkii la tukado tuurtay qoraxdiina sooma bixin weli ayagu waxay yidhaahdeen qofkaas shay makruuho ku dhacaa laakiin waa ansaxa ramyigiisa ayb in ramaahaa qabla alfajri xanafiyadu waxay dhahen laakiin salaadas wax ka hor waagu intuusa beriin hadduu tuuro acaadahaa tuuryada waa inuu kusoo celiyaa mama ansaxaysa ramiga ramiga oo qabla alfajri ma ansaxay ayay leeyihiin waxaan ujeedaa cafan xanafiyadu waa ayagu tafsiilka xanafiyada ma ah madhabka waa ku celina madhab limaam shaafici waxaa weeyaan qabla alfajri in la tuuri karo qista asmaa way madhabka abu xaniifa waxaa weyaan isagoo lama tuuri karo ilaa ay qoraxda soo baxo sina looma tuuri karo laa bacda alfajri walaa qabla alfajri waa inay qoraxda soo baxdaa ayb madhab kale tafsiilow qabaa waxay leeyihiin qoraxda inay markay soo baxdo in la tuuro laakiin haddii qoraxdan soo bixin fajarkiina la gaaray yani bacda alfajri wa qabla duluuci shamsi ramyigu waa ansaxaa laakiin khilaafu lawlaa ayb madabkaani axmed iyo isxaaq iyo jumhuurtaa qabaan oo jumhuur ahlilcilmi iyo axmed iyo iyo iyo isxaaq iyo waxay qabaan inaan la tuurin qoraxda ilaa ay kasoo soo qoraxda markay soo baxda kadib in la tuuro laakiin haddii ay noqoto inaan la tuurin qoraxda inta intaysa soo bixin haddii la tuuro laba un loo kala qaada bacda alfajri in la tuuray iyo qabla alfajri bacda alfajri ramigii lagu soo celina waa ansaxa walow yaysanba qoraxda soo bixin min xaysu aljawaaz wasixa waa ansaxaya laakiin qabla alfajri haddii la tuuro waa lagu celinaya saas ay leeyihin qaarkoodna naqaci iyo mujaahid iyo thawri iyo abu thawr iyana saasay qabaan in qabla duluuci lfajri la tuuranaada shaafici iyo cadaa iyo daawuus iyo shacbi baa qabaan xadiidkan asmaa binti abi bayna deliishadeen labada xadiidni in la jamciyaa waa mumkin sida ibnu katiirna ou ishaaray oo la yidhaha xadiidka ibni cabaasna wuxuu sheegayaa sida mustaxabka ah xadiidka asmaana waxa uu tilmaamaya sida jawaaska uu ku jira saasaana fiican xadiidka in sidaa loo jamciyo culamada mucaasiriintana agtarkooda waxay qaataan ramyigu inuu ansaxayo haddii la tuumo qabla alfajri wa bacda alfajri qabla duluuc shams haddii la tuuro inuu ansaxaayo nacam sheekh alalbanise manaasik alxaji walcumra isaga marna lama tuuri kara ayuu qabaa xadiidkan ibnu cabaas u ad istaagay kan caaishana waa daciifinaya isagu nakaari wax lamida ayuu ku sheegayaa kan waxaana midkaan asmaa binti abibakarna bakarna ijtihaadkeeday ku samaysay buu leeyahy maxaa yale nebigu ma aysan tiirinin riwaayada aakhirkeeda ka waran haddii la yidhi marka yaa bunay ina rasuula allahi sal ly slam adina liducun nabigu waa u idmay naagaha idinkan sheekhu wuxuu leeyahay waxaa weya inay musdelifo kasoo tagaan qabla e, e, e, nisfuleyl habeen barkii inay musdelifo kasoo tagaan oy soo hormaraana loo idmi maane tuuryada looma idmin leana xadiidka ibnu cabaasa caddaynaa inaan loo idmin amaa ficilka asmaa ijtihaadkeeda waa lama raacayo marka xadiidkaa la raacaya buu leeyay ma garateen marka meesha saasaa marka sheekhu khulaasat lqowl ibnulmundir wuxuu yihi sunnadu waxaa weeyaan inaan la tuuranin ilaa markay qoraxda soo baxda ma aha hadalka ibnulmundiraa khulaasaynayo oo wuxuu yihi waxaa sunada sunnadu waxay tahay inaan la tuuranin ilaa ay qoraxda kasoo baxdo siduu nebiguba sameeyey sala allahu calayh waali wasalam mana banaana ayuu yidhi in la tuurto waagoon beryin waagii oo aan beriyin in la tuurtaana ma banaano qofka sidaa yeelo sunnadau khilaafay markaasuu wuxuu yidhi haddana waman ramaa xiina idin qabla duluuci ilfajri waagu intuusa beriyin ninkii tuurto oo sunnada khilaafay falaa icaadata caleyhi ramyigii soo celi la oran maayo ramyig waa ansaxaa laakiin sunnadau khilaafay lagu leeya id maxaa yeele wuxuu yidhi laa aclamu axada qaala laa yujzi sababta wuxuu yihi ma ogi cid tiri ma u gudmayso alimaam ibnmundir wuxuu leeyahay yani qof qabo qof yiri yani ma gudmaysaa ma gudmayso qofkaasna waajibkii kama dhicin ma ogi buu yidhi ani wax yiri ibnulmundirna hadda waxaa weeyaan khilaafaadka iyo ijmaacaadka iyo nin aada looga dambayno bal maa min caalim kutubul yani masaa-isha khilaafka marka lasoo naqlinayo ibnulmundir huwa alcumdatu fi hada albaab ibnulmundir cumda u ku yihi nawowiya isticmaalo sheikhulislaam ibnu taymiya ibnu lqayim a'imadii ka dambaysa wax fiqi ka hadlo eh, eh, masaa'il alkhilaafiya wax sheego oo aan ibnulmundir cuskanin ma laha marka haddii lagu diro mas'alo min almasaa'il oo khilaafkeedu u fara badan yahay ibnulmundir kutubihiisa aad horta masalada dee masala fiqihiya ay tahay ibnulmundiraa laga fiiriyaa iyo kitaabka marwas kitaabka marwasi uu leeyahay ikhtilaafu lfuqahaa ikhtilaafu lfuqahaa marka aimadan dambe nawowi iyo ayagu waa naaqileyn waa nawowi laakiin ibnulmundir waa meesha badda laga qirfaysanayo kitaab alawsat la yiraahdo u leeyahay iyo alishraaf awsatka ayuu leeyahay kitaab la yiraha ilaa shan juz waaye juska koob iyo tobnaadna goonidiisa ah uu daabacan yahay marka eh, badankiis wax badanaa ka maqmaqan oo aan lahaynin kitaabkiisa la isagana alishraaq isna waa madbuuc laftirkiisa waa naaqis marka laakiin inta taallaad inta taal ayaa cumdo uu ku yahay baabkaas khulaasada marka ibnulmundir waxa uu yihi sidaan ibnulmundiraa fiican qofku haddou qabla alfajri tuurto sunnada waa khilaaf fahmigiisuna waa ansaxa haddii marka dhacdo ama in la yiraahdo wax laga fiicanyo sameeye ramyiguna waa ansaxaya xadiid asma sida afdalka oo mustaxabka ahna ama sunna sunada mu-akadka ahna waxaa weeyaan inaan la tuuranin sida xadiidka ibni cabaas uu tilmaamayo khulaasa marka masalada halkaas ayaan uga baxayna wacan curwata bni mudarisin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam curwata bni mudaris waxaa laga wariyey nabigu waxa uu yidhi man shahida salaatanaa man ruuxii shahida man ruuxii shahida xaadiro salaatanaa salaadeenna xaadiro midaan aan tukanayna man shahida qofkii xaadiro salaatanaa salaadeenna haadihi tan ah yacni bilmusdelifati musdelifa weyaan salaada uu sheegaya marka waa salaada eh, waxaa weya salaatu subxi man shahida qofkii xaadiro salaatanaa haadihi salaadeenaan oo maalinta tobnaad salaada subax aan ku tukanayno musdelifa ninkii xaadiro bilmusdelifati yacni bilmusdelifati buu ujeedaay fawaqafa istaagay macanaa annaga nala istaagay carafaad nala istaagay xataa intii nadfaca aan ka soo baxno oon carafaad kasoo dhammaanana xagga nala joogsaday fa waqafadaan hore maya fa waqafa istaagay macanaa annaga nala istaagay mashcadi xaraamka cafwan waqafa istaagay macanaa annaga maceena waa waa midaan eh, salaadii subax subaxuu dukaday haddana waa istaagay ila ducadii iyo marka faidaa afadtum min carafaatin tadkuru llaha cinda almashcari alxaraam waa marka wuquufka uu sheegayo fawaqafa istaagay macanaa anaga maceena musdelifo nala istaagay xataa nadfaca ilaa aankailaa aan ka baxno walxaal qad waqafa soona istaagay bicarafata carafaatna soo istaagay qabla daalika kaagaas ka hor oo shalayna carafaad soo istaagay leylan habeen istaagay carafaad ow nahaaran ama maalin faqad tama xajuhu xajkiisii waa taam noqday waqadaa ninkaa waa gutay tafasahu manaasigtiisii waqadaa waa gutay tafatahu manaasigtiisiina waa gutay maxaa kaloo la dhihi karaa waqadaa waa iska waa gutay yani tafatahu yani waa un hadda meeshaan manaasi waxay ku tahay manaasig manaasigay ku tahay laakiin marka tafadka waxaa la yidhaahdaa wasakda wasakdiiyo iska zuuliyey wasakda marka waa tinta la xeeranayey iyo waxyaabihii marka la xiriiray uma liyaqduu tafatahum waliyufuu nuduurahum waliyatawafuu bilbeyt alcatiiq rawahu lhamsatu shantii baa weriso saxaahu tirmidiy ibn xibaan xadiidkan dhowr xugunaa laga qaadanaa awal xugunka laga qaadanaa waxaa in musdelifo baryideeda inay waajib tahay bacdi alculamaana rukni bay leeyihin oo haddii laga tago musdelifo habeenkii la baryaayey haddii laga tago inuus xaj ansixayna laga qaadan xadiidkaanay daliishanaya qolada waa rukni dhehayso sababtu waxay leeyihiin curwata bnu mudaris ninkan saxaabiga ah nebigu u yimid markaas wuxuu yidhi yaa rasuul allah aklaltu daabati aniga neefkii ee ratigay waa noojiyey jabal iyo buur iima dhinno ilaa waa soo tafay ee fahalli min xajin xaj may sugnaaday musdelifo kula kulmay nabiga sal l ly slam markaasuu hadalkan caamkaa u sheego wuxuu yidhi ninkii halkaan nagula tukaday saakay shalayna carafaad soo istaagaan xalay inta yani waagu uusan beriyin carafaad kasoo tegay qofkaa isagaa marka eh, eh, faqatama xaju waqadaa tafataha xajkiisi waa taam noqday eh, manaasigtiisina waa gudiyey halkan marka maadaama sidaan ay tahay laba qoloba waa deliishataa qolada odhanayso mabitu musdelifa waa rukni waa deliishanayaan qolada odhanayso rukni ma ahana waa deliishanaya hadda qolo walbaa marka wajhu istidlaalkeedii waa maxay marka in la fahmaa la rabaayo qolada waa rukni dhahaysa waxay u daliishanayaan ninkan isagaa markuu yidhi kaanahu wuxuu ahaa nin nin marka eh, yani soo noogay oo soo dadaalay xajkiisiibuuna marka wixii xajkiisa uu ku jiri karo wixii uu xajka ku haleeli karo ayuu nabigu weydiinaa sala allahu calayh wali wasalam markaasuu nabigu wuxuu yidhi ninkii salaadeennan halkaan nagula tukaday saaki salaad halkaan nagula tukaday marka waxay yidhaahdeen de ninka salaaddas wax ku tukanaya waa nin beriyey meesha waa nin meesha beriyey ayay leeyihin marka ninku waa marka waxaa lagu xiray xajkii gudashadiisii waxaa lagu xiray subax halkaa lagu tukanay qof aan baryinna salaaddas wax uguma soo gelaysa meesha qaabkaasay marka qolada ayagu deliishanaya qolada rukni ma ahan odhanaysan waxay leeyihiin halkan mabiid maba la sheegin ay leeyihin bal ninkan waxaa lasoo tilmaamay ninkii xalay nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh wala ninka halkaan salaad subax nagula tukado shalayna carafaad soo istaagay habeen ama maalin habeenku waxau noqon karaa wixii subax ka horeeya dad habeena la dhaha ninku marka hadduu carafo istaagay eh, todoba saac habeennimo ama sideed saac habeennimo ama sagaal saac ba iska dhe sagaal saac habeennimo hadduu carafaad istaagay halkaa kusoo duceystay u soo dhaqaajiyey markaas salaad subaxna musdelifo oo kusoo qabtay dadkiiyo salaadiis waxeeda halkaa lagu jiro waxaa laga garanaa in xadiidkan ninkaa xajkiisa oo ansaxay ninkaasuna ma baryanay eh, eh, musdalifa salaad subax buuba soo gaaray waa dhici kartaa bay leeya nin aan baryin inuu salaadii meesha ku tukada suurtagal sababtoo ah habeenkii carafaad soo istaagaa aakhirkiisa awal duluuc eh, ciisa duluucilfajrina musdelifo waa imaan karaa marka inaysan rukni ahayn baaba xadiidkan laga qaadanaya labada qolaba marka waa ku dhegeen xadiidkan laakiin khulaasada waxa weeyaan musdelifo mabiidkeeda inuu waajib yahay ugu fiican ruknina aan la dhihin sunno waayo aan la dhihin waa waajib marka waajib iyo rukni farqiga udhaxayna marka muxuu noqonayaa haddii waajibka laga tago dam a lagu kabi karaa dhiig qofkii marka xajkiisiina waa jiraa laakiin rukni waayo haddii la yihaha ninka aan ninka aan samaynin dam kuma kabi karo wabitaali xajkiisina waa bura maxaa rukni faaqid rukni faaqidu ruknin weyaan ayb marka shaaficiyada ayagu waxay leeyihiin waa suno qaar culamada shaaficiyada kamid a waxay gaarsiiyaan rukni kuwa kalena waajibaad ay gaarsiiyaan waajibaad waajib in la yidhaahdaana fiican ala nabiga waa beriyey habeenkii dadkana waa ku tirtirsiiyey ficilkiisaas nebiga wuxuu xajatulwadaac ku sameeyey culamada waxay leeyihiin waajib ay tahay laga qaadana sababto ah wuxuu yihi khuduu canii manaasikakum acmaashiina iga qaato yidhi marka amarkaas amarka waa waajib marka ugu yeriy amarka amarka waxuu noqona marka ugu yeriya alamru yaqtadi wujuub bimujarad lficlina ma aha waxa wujuubka keene khuduu canii manaasikakum tu oo nebigu ou amray sala allahu alayhi waalihi wasalam waxaa kaloo laga qaadanaya carafaad waktigeeda inta uu ku egyahay wuquufu carafa inta uu ku egyahay bacda duhri bau bilowdaa dabcan saan soo sheegnay xadiidkii jaabir bacda salaati duhri ayuu bilowdaa wuquufka ilaa iyo wuxuu ku eg yahay waagu uu ka baryay ma garatayn sagaalaadka maalinta sagaalaad duhurka kadib uu bilowdaa ilaa iyo yamtadu wuxuu soconayaa ilaa waagu uu ka beriyo subaxa tobnaadka ila waagu haddii uu beryo qorax hadday dhacdo waxaa la joogaa maalinta tobnaad ay mugta laga baxa sagaalaadka wuquufu carafa intaasuu ku egyahay sida sunada ah waxaa la rabaa inta udhaxayso duhurka ilaa iyo maqribka in la joogo sida sunnada ah laakiin waktu ay leedahay oo ninkii waaye soo yeelaan ninkii waaye ee bacdalmaqrib istaago isaga waa soo haleela maalinta xajkuna saad ogsoontihin waa carafo alxaju caraf nabiga sala allahu alayh wali slam saasu weyy xajku waa caraf ninkii carafaad ay dhaafto waagu maalinta tobnaad waageeda ninka uu u beriyo isagoon carafo istaagin xajkaas waa daaye sanada dambeu sugaa waa soo maa marka carafaad wuquufkeeda intuu ka bilowda bacda zawaali yawmi ataasic ilaa muluucu fajri yawmi alcaashir intaa maskaxdiina ku haaya xadiidkan waa laga garanaa sababta waxa yihi waqad waqafa bicarafata qabla dalika layla aw nahaaran nabig sal l slam faqad tama xaju xajkiisa waa taam noqdo qadaa fasab yani xajkiisa wixii ugu muhiimsanaayay aa dhamaaday ee xajku halkaa kuma dhamaado xadiidku yani marka uu leeyahy ninka xajkiisa waa gutay lagama wada camal dambe uma harin ma aha yani acmaashii la haleeli lahaa acmaashii yani awqaada ku xirnayd oo in la haleelo u baahneyd waa haleelay laakiin waxaa usii dhiman acmaal kale u dhiman ramyigii xalqigii dabxigii dawaaful ifaadihii dawaafulwidaaci mabitu mina xafnana u dhimay ayb rawahu hamsatu saxahu tirmidiy ibnu khuseyma can cumara radia allahu canhu qaal cumar waxaa laga wariyey inuu yidhi ina almushrikiina gaalada kaanuu waxay ahaayeen laa yufiiduuna kuwa aan soconin xataa tadlucaaan musdelife kasoo tegin xataa intii tadluca shamsu qoraxda ay kasoo baxdo wayaquuluuna waxay odhanayeen ashriq qoraxda soo bixi rabiiru ashriq yani sooif sooif man ashriq sooif sabiru sabiru eh, ya sabiru sabiru buur marka waxaa weya sabiir waxaa la yidhaha buur xagga musdelifo qofka jooga oo arki karo dhankan marka eh, maka dhinaceeda soo jirto marka buurtaa sabiir la yidhaha soif soif marka maxay ka wadaan qoraaxda markay soo baxday aada u sheegma saasay dhihi jireen ana nabiya sala allahu alayh wali wasalam nabiguna khaalafahum waa ku khilaafay uma afaada nabiga waa soo baxay oo musdelifa u kasoo tegay qabla an tadluca shamsu qoraxda intay soo qabla an tadluca shamsu intaysan qoraxda soo bixin rawahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa weriyey ayb xadiidkan waxaa laga qaadanaya isaga musdelifa in laga soo tegaayo qoraxda intaysa soo bixin salaada subax iyadaa lagu tukanaa waa lagu ducaysanaa markay iftiinku ou dhulka ou cadaado waa laga soo tegaya qoraxda inay kugu soo baxda lama rabo sababtoo ah waxaa lagu khilaafay jaahiliyadii uu nabiga sala allahu alayh ali wasalam uu ku khilaafay jaahiliyada ayagu waxay sameyn jireen qoraxda markay soo baxda bay kasoo tegi jireen halkaas ayb laakiin dadka bacafada horaan usoo sheegnay ayagu waxaa u banaan inay kasoo tagaanba nisfuleylka dadka hadda halkaan looga hadla waa wixii xoogla waxaa kaloo xadiidka laga qaadana mukhaalafatu hadyi kufaar gaalada hadyigooda iyo dhaqankooda in la khilaafo maxaa yeele nabiga sala allahu calayh ali wasalam gaalada wou khilaafay markaas khilaafkaas gaalada ou khilaafayna ictibaarkiisa oo leeyahay wa ilaa hadduusan wax ictibaara xukunka ku lahayn lama sheegeenba saxaabiga xadiidka werinaa maba uusan sheegeenba ayb oo muxuu leeyahy ina almushrikiina kanuu laa yufiiduuna xataa tatluca ashamsu wayaquluuna ashriq sabiru waana anabiya sala allahu alayh ali wasalam khaalafaha mukhaalafada nebiga maxaa loo sheegayaa inay waajib tahay gaalada in la khilaafo nabigana sal wujuubkeedana waxaa tusaayaba inuu nebigu yihi sala allahu alayh ali wasalama wajucilat idillatu wasagaaru calaa man khaalafa amri waman tashabaha biqawmin fahuwa minhum dulli iyo yaraan waxaa la kor saaray qofkii aniga amarkeyga khilaafo qolo qofkii isku shabahan ayagu kamid yihi waman yatawallahum minkum fa inahu minhum marka waxyaabahaaso dhan de waa tawalli gaalada haddii aan la khilaafin oo hadyigooda kale layska la raacraaco waxaa weeyaan waxay keenay arrintaa jacayl <clears throat> iyo marka musdalifa in dadka xooggale ay ka baxaan intaysan qoraxda soo bixin wa can ibni cabaasin waxaa laga wariyey iyo usaamata bni zaydin radia allahu canhum qaala waxay dhaheen lam yazal inabiyu sala allahu alayh waali wasalam nabiga kama aanu zuulin yulabi inuu talbiyeysanayo xataa intii ramaa jamrata alcaqaba jamratulcaqaba ilaa uu ka tuurtay rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa weriye nebigu kama zuulin uu yihi marka inuu t inuu talbiyeysanaayo oo labayka allaahuma labayka labayka laa shariika laka labayk ina alxamda walnicmata laka walmulka laa shariika lak sidaa inuu leeyahay kama aanu zuulin xataa ramaa jamrata alcaqaba ilaa uu tuuray jamrat lcaqaba ilaa uu tuurtay marka jamratulcaqaba goormaa la tuuraayo maalintii la tuuraya maalin ma yawm lcaashir yani waxaa halkaa laga qaadanaa marka telbiyada inaysan kala go-yahin oo marka aada ixraamato xajka talbiyadii iska bilaabay talbiyadaasaad iska wadaysaa ama takbiiraad ama eh, tahliil ama soo marnay iyada laftirkeeda fakaana yuhillu mina almuhillu falaa yunkaru calayhi wayukabiru mina almukabiru falaa yunkaru calayhi marka talbiyada goorbay dhammaanaysaa marka u musdelifo kasoo laga soo baxay weli waa la wadaa talbiyadii minaa la yimid camalka ugu horeeyo qoraxda markay soo baxdo kadib nebigu uu sameeyey waxay ahayd inuu tuuray jamratlcaqaba markuu tuuray marka talbiyadii markaasu guuday ramyiga ayaa talbiyadii la go-y marka halkaa waxay isku hayaan xataa ramaa jamrat alcaqaba ma waxaa la goynaa markii dhagaxdu ay dhammaadaan kadib miyay talbiyadu dhammaaneen mase marka dhagax ugu horeeyaba aada bilaabaysaa goynaya talbiyadu labadaba waa layihi marka qolada odhanaysa marka hore ayay la go-aysaa talbiyada xataa rama iyo xataa idaa araada an yarmiya ama xataa idaa qaaraba fi ramyi gamitaanka markuu ku dhawaaday oo uu meeshii yimid ayuu gooyay talbiyada waxaa iyada in waktigaa lagu goynayo xataa waxaa laga gara karaa nebigu markuu dhagaxda tuuraayo allahu akbar allahu akbar allahu akbar buu dhahay waa takbiirsanaayo hal waktina qofku ma talbiyeysan kara mana takbiirsan karo fii waqtin waaxid ma garan dhagax walbo allahu akbar buu dhahay nabiga sal l slam taasaa marka waxay kutusaysaa talbiyadu wuxuu gooyey markuu yimid jamrada buurtii markuu yimid jamratulcaqaba markuu yimid makana bidix buu iska mariyey minana midiguu iska mariyey halkaa markau imaado ayuu gooyey marka talbiyadii markaasu allahu akbar dhagaxda tuuriyadee laakiin haddii la yidhaha wuxuu gooyey talbiyada dhagax ugu dambeeya toddobaad markuu tuuray buu gooyey haddii la dhaho isma keenayso dhagax walba markuu tuurayo allah akbar buu dhahayo iyo waa talbiyeysanayo taa ma iskeenaysa xataa ramaa jamrat alcaqaba rawahu lbuhaariy xadiis buhaari baa weriy wacan cabdillahi bni mascuudin radia allahu canhu anahu jacala albeyta qaabka marka la tuuraayo ayuu sheegaya jamrada la tuuraayo xaggee u istaagaya anahu jacala an cabdillahi bni mascuudin radia allahu canhu anahu jacala waxau yeelay ibnu mascuud albeyta beytka kacbada waaye mako can yasaari bidixdiisau yaalay wa minan minana can yamiinihi midigtiisau yaalay warama aljamrata jamradiibuu tuuray markaas bisabci xasayaatin toddoba dhagax buu ku tuuray wa qaala wuxuuna yidhi haadaa kan meeshaan yani ama midkan maqaamu ladii kii maqaamkiisii weeyaan unzilat caleyhi lagu soo dejiyey suurat lbaqara nabigii lbaqara lagu soo dejiyey meesha uu istaagay meeshaan taas marka dadka ficil ahaanay u baraayeen qowl ahaanna way u baraayeen axkaam muttafaqun caleyh xadiis bukhaari muslim baa weriyey xadiidkan waxaa laga qaadanayaa marka marka la tuuraayo jamratu lcaqaba halka qofka uu istaagayo iyo sida uu u tuuraayo meel walbaad ka tuurtaa waa waa gude haddaad adigu meeshii loogu talagalay ku rida dhagax laa ba-s inkastoo jamrada weyn jamrat lcaqaba meel ay ka daboolan tahay jirta qofku hadduu meeshaasoo oo kale mara marka khatar dhagixiis dhagaxiisii meeshii loogu talagalay ma gaarayo waa inuu qofku marka isku ilaaliyo kuwa kale meelna ayagu kama daboolan tan laakiin meel ay ka daboolan tahay leedahay ha yeeshee nebigu sala allahu alayh waali wasalam sida u tuuray sidaay ahayd waxay ahayd musdelifo kasoo tegay mina soo dhaa minow soo dhexmaray ou soo dhex maray marka meesha ugu dambeysa minay ku taallaa jamaraadkan waxay ku yaalaan mino meesha ugu dambayso musdalifa laga soo tego minoo dhan aa lasoo maro meesha ugu dambaysay ku yaalaan meeshaas marka waxaa kasii dambeeyo hortaada waxaa sii mako ayaa sii nebigu sala allahu alayh ali wasalam marka musdelifau kasoo tegay minuu soo dhaafay meelihii la deganaay jamradii uu soo gaaray aljamratu alcaqaba halkaa marka muxuu sameeyey maka dhankaanoo oo kale waayo ile dhankaana u socday awel maka xaggaanay ka jirtaa minana dhawaaba midda uu soo dhaafay waayo saas waay marka minana midigtiisay martay makana midigtiisay jirta bidixdiisa ayay jirtaa markaasuu saa marka u tuuray ayb xadiidkan marka taasuu tilmaamay oo cabdullahi bn mascuud ficil ahaanuu dadka u tusay anahu jacala cabdullahi bn mascuud waxau yeelay albeyta beytka can yasaarihi bidixdiisoo yeelay wa minanna can yamiinihi midigtiisoo yeelay warama aljamrata jamradii buu tuuray bisabci xasayaatin toddoba dhagax buu ku tuuray wa qaala wuxuuna yidhi haadaa kan meeshaan aan taaganahay maqaamu ladii kii meeshii uu istaagay waa unzilat caleyhi lagu soo dejiyey suurat lbaqara suuratu lbaqara waxaa gooni loogu sheegay nebiga le qur-aanka kale waa lagu soo dejiyey culimada waxay yidhahdeen waxaa gooni loogu sheegay axkaamu axkaamulxaj ayaa ku badan a suurad yani axkaam badan iyadoo axkaam badan haddana axkaamu axkaamulxaji ay kusii badanta maxaa yaele waxaa ku jirta axkaam fara badan muxaramaad badanaa lagu cadeeyey sida khamradii iyo ribadii iyo waxyaabahaas axkaamu ljihaada looga hadlay axkaamu lxaji baa looga hadlay axkaamu siyaam baa looga hadlay haakada mutafaqun caleyhi bukhaari muslim baa xadiidkaas soo saareen wacan jaabirin radia allahu canhu qaala waxau yihi ramaa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka waxau tuuray aljamrata jamrada yowma naxri maalinta tobnaad maalinta tobnaad duxan barqa ayuu tuuray waama bacda dalika w kaagaama bacda dalika kaagaas ka gadaalay yani kaagaas kadib muxuu ka wadaa hamyiga aan ahayn maalintaas maalmaha ka dambeeya tobnaadka koo iyo tobanka labaiy tobanka saddex iyo tobanka waama bacda dalika faidaa zaalat shamsu qoraxda hadday iilato duhurkii uu tuuri jiray maalmaha kale idan ramyiga lagu sheegayo waa ljimaar ama jamaraadka la tuuraayo lagu sheegayo waxa waa laba noocay kala yihiin midda ramyiga maalinta tobnaad la tuuro isaga waxaa weeyaan hal ayaa la tuuraa jamro waana midda weyn ee maka xig aljamratu lkubra ama aljamratu alcaqaba middaasaa la tuuraa maalinta tobnaad taas iyada waxaa la tuurayaa qoraxda markay soo baxdo maalinta kow iyo tobnaad iyo labiyo tobnaadka iyo saddexiyo tobnaadka mina la degan yahayna saddexdaba waa laysku soo maraa toddoba iyo toddoba iyo toddobaa lagu tuuraa maalmaha marka kow iyo tobanka iyo labiiyo tobanka iyo saddex iyo tobanka nebigu wuxuu tuurayey bacda duhr maalintii tobnaad oo halka jamro uu tuurayna wuxuu tuuray duxa wakti barakaca yacni bacda duluuci shamsi ma garata labadaa waqti bay marka kala leeyihiin marka ramyigu laba waqti bau kala leeyahay sharcigu marka waa waxuu u baahan yahay si uma jeedid in la barto u baahan yahay midna maxaa barqa loo tuuraa midna bacda duhr loo tuuraa waa un itibaac nabiga lagu raacay sala allahu alayh ali wasalam wacan ibni cumara radia allahu canhuma waxaa laga wariyey anahu ibn cumar kaana wuxuu ahaa yarmi inuu tuuraayo aljamrata adunya aljamrata jamrada addunyaa dhow asuqraana waa layahaa jamrada dhow dhow maxaa loogu tilmaamaya xaajigu markaas minow degan yahay dhegeyso xaajigu minow degan yahay kuwan hadda uu sheegi doono waa kow iyo tobankii labaiyo tobankii saddex iyo tobanka dhagaxda la tuurto waaye markaas xaajigu wuxuu degan yahay mino marka waxa weeyaan teendhadii uu deganaabuu kasoo tegaa dhagaxdiisii buu soo qaadanaa dhagax wuxuu tuurayaa marka saddexdii jami midda usoo sakayso oo dhanka mino soo xigto oo marka ugu horeyso socdaba tan ugu horeyso ugu soo sakayso u gaaraayo ayaa aljamratu dunya addunya waxaa loogu bixiyey bictibaari anahu fii mina xaajigu minuu joogaa moogtahay maxayna saddexda buurood saas isugu safan yihin waa saas isugu safan ah, yihin midaana ugu horeyso midda labaad waa tan midda saddexaadna waa tan maka xaggaanay jirtaa minana xaggaanay jirtaa marka qofka mino jooga tay dhow saddexdooda midaana dhow midda u dhow marka addunya ama suqraa baa la tii laakiin maalinta tobnaad la tuurayna waa soo dhaafay labadan tan waa soo dhaafaysa midaan waa dhaafaysa tan saddexaada tuura maalinkaas anahu kaana yarmi ljamrata dunyaa ayuu tuuraayey bisabci xasayaatin toddoba dhagax ayuu ibn cumar ku tuuraayey yukabiru waa kibaaranaya calaa isri kulli xasaatin dhagax kasta gadaashiisa dhagax walba yani markus uu tuuraba allahu akbar allahu akbar saas uu tuura markuu tuuraba allahu akbar buu dhahay uma yataqadamu waa hormaraayo ibnu cumar uma marka xoogaa yar buu hormaraayo uma markaa dabadeed yushilu meesha banaanka ah uu tegaayo uma yushilu waa banaanaysanayo oo meesha banaanka uu tegaayo meel banaan oo marka waadigu uu ka banaan yahay ayuu tegaayo fayaquumu waa istaagaaye fayastaqbilu lqiblata qiblada ayuu ujeesanaaye fayaquumu waa istaagaaye dhawiilan wati dheer u istaagaayo wayadcuu waa ducaysanayo wayarfacu yadayhi labadiisa gacmoodna waa kor yeelayo uma yarmi lwustaa midda dhexe ayuu tuuraayo uma yaakudu wuxuu qaadanaya daata shimaali dhanka bidixda ah fayushilu waadiga calooshiisau tegay banaankiisa wayaquumu waa istaagay wayaquumu waa istaagay ha wayaquumu waa istaagayey mustaqbila alqiblati xaal uu yahay mid qiblada qaabilayo ujeesanayo oo qiblada ujeesanayo uma yadcuu waa ducaysanaya fayasacu yadayhi labadiis gacmood oo kor yeelaaye wayaquumu dawiilan wakti dheerna waa istaagnaanayo uma yarmi jamrata dati alcaqaba jamrada caqabada u saaxiibka ah yani jamrat lcaqaba taasuu tegaaye anwaatee marka i shalay u tuureen min bani lwaadi waadiga ama meesha min baطni lwaadi waadiga calooshiisa xaggeeda ayuu tagaayay walaa yaqifu ma istaageen cindaha iyada uma yarmi jamrata daati alcaqaba xago min baطni lwaadi buu ka tuuraayo waadiga calooshiisuu ka tuuraayo yani dhexdiisa walaa yaqifu ma istaagaynin cindahaa jamradan agteeda oo duco uma istaagaynin uma yansarifu waa gadoomayo ibnu cumar fayaquulu wuxuu dhahay haakadaa sidaan oo kalean ra-aytu rasuul arkay sala allahu alayh ali wasalam yafcalu isagoo samaynayo rawahu lbuhaariyu buhaari halkaan marka waxaa laga qaadanaa sunada nebiga inaysan eg maadaama xadiidka markii dambe ibn cumar waa raasixiyey awel ficilkiisa ama markuu ficilkiisa sameeyey kadib buu wuxuu yihi nabigu sidaanu yimid sala allahu alayh ali wasalam xadiidkan waxaa laga qaadanayaa maalinta maalmaha kale kow iyo tobanka labaiy tobanka iyo saddex iyo tobanka bacda duhur markii latu waqtiga la tuura waa soo sheegnay waa bacda duhur tan lagu bilaabayo waa aljamratu suqraa todoba dhagaxaa lagu tuuraya markii toddoba lagu tuuro dhinacan bidixda ubaxaa waa ducaysanaya qofka marka inuu la ducaystaa sunna marka duca dheer weliba riwaayaadka qaar waxay leeyihiin qadira suurat albaqara oo kale ayuu nabigu ducaystay sala allahu caleyh ali wasalam duca dheer meelahaas marka waxay kamid tahay meelaha mawaadin ilijaaba meelaha ducada lagu aqbalay kamid tahay iyo awqaada ducada la aqbalo gacmahana kor uu qaadayo haddana waa soconaya marka waxbaar ducaysto wuxuu tegayay jamrat uh, alwustaa midda dhexe toddobou ku tuuraayo iyadana bidixdou qaadaa haddana meel xoogaa dadka dadkuu ka durkaa waa ducaysanaya duca dheer sidoo kale waa ka tegayaa midda kale u aadaya marka aljamrat lkubraa toddobou ku tuuraya midaas ma ducaysanayo hore unba u dhaqaaqa sharcigu marka sooma jeedid itibaac inuu yahay maxay dhibee duca la dhihi maayo ma la dhahay maxay dhibee ducada ibnu cumar waa raawiga xadiidka warina waa mulaaxadayso uma jeedi wuxuu yihi uma yarmi jamrata dati alcaqaba min batni lwaadi buu ka tuuraayo walaa yaqifu cindahaa agteeda ma istaagayni sunada waa inaan la ag istaagin markaas sunada waa inaan la ag istaagin marka qofku inuu ku markaas inuu meeshaa ku ducaysto waa laga reebaa xaggana ku ducaysan laga reeba marka ducada maa la diiday inuu dhaho ma aha sababtaa ducada labadii hore iskale midaan ma laha nama gara qarna nebigun baa yaqaan sida nebiga nebigu wax duca anaga noodana nagamaba reebeen sala allahu alayh ali wasalam wa waxaa laga wariyey isla ibn cumar ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam qaala nebigu wuxuu yihi allahuma arxam ilmuxalliqiin ilaahu kuwa xiirto xiiranayo ilaah u naxariiso qaaluu waxay dhaheen walmuqasiriina yaa rasuul allah kuwa gaagaabinayo tin qaala fi taalidati tii saddexaad qorahdiisii saddexaadba wuxuu ku yidhi waalmuqasiriina iyo kuwa qaala fi thaalitati fi lmarati thaalitati markii saddexaad wuxuu yihi wlmuqasiriina muttafaqun caleyh iyo kuwa halkaa marka waxaa laga qaatay taqsiirku in laga fadli badan yahay xalqigu inuu fadli badan yahay qur-aankuna taasoo ku bilaabay laqad sadaqa allahu rasuulahu ruyaa bilxaqi latadkuluna almasjida alxaraama in shaaa allahu aaminiina muxalliqiina ru ru'uusakum wamuqasiriin xalqigaa laga bilaabay xirashada marka maalintan xirashadaas yani maalinta tobnaadkaa la xirtaa marka xirashadaa fadli badan gaagaabinta fadli badan haddaad laakiin gaagaabiso laa bas waa ku gudmaysaa laakiin ducada nebiga waxay u badan tahay dadka xeeray amaa naagaha iyagu waxa weeyaan ma xeerayaan oo tinta qadra ulmula waxa yani ciddadaas la eg xubintaas la-eg ayay tintooda ka goynayaan bas nimanku baa xeeranaya marka acmaasha maalinta tobnaad la qabto xajka uu ugu badan yahay ugu acmaal badan yahay waxaa la rabaa marka in la fahmo waxaa ugu horeeyo aramyu ramyu jamrat alcaqaba camalka kuxiga waxaa weeyaan addabxu gowraca camalka saddexaad waa alxalqu feerashada camalka afaraad waa alifaada dawaafu lifaada afartaas camal waa maalinta tobnaad la qabtaa nebigu saan u kala hormariyey sala allahu alayh ali wasalam haddii la kala hormariyo oodan tartiibtu shardi maaha haddaad xalqiga soo hormariso ifaabaha hormariso laa ba'sa xadiidka soo socday noogu imaanay marka wacan cabdillahi bni camr bn alcaas radia allahu canhuma waxaa laga wariyey ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam nebiga waqafa fii xajati lwadaaci xajat lwadaac dhexdiisii buu istaagay fajacaluu waxay gudagaleen dadku yas'aluunahu inay weydiinayaan faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi lam ashcur ma aanan garanin aniga faxalaqtu waan xiirtay qabla an adbaxa intaanan gawricin ka hor qaala waxa uu yidhi nabig isbax gowrac walaa xaraja hadda gawracu yidhi wax dembiyana korkaaga ma aha fa jaa aakharu ku kalaa yimid faqaala waxau yidhi lam ashcur ma aanan dareemin oo ma garanin fanaxartu waan gawracay qabla an armiya intaanan tuuranin ka hor oo gawricii baan welina ma tuuranin qaala rmi walaa xaraj tuuro iyo wax dembiyana korkaaga ma ah famaa su-ila lama weydiinin yowma-idin maalintaas can shayin shay shaygaasoo qudima la hormariyey walaa ukhira ama la dibdhigay ilaa qaala wuxuu odhanayay ifcal walaa xaraj muttafaqun caleyh shay la dibdhigay iyo mid la hormariyey lama weydiinin ilaa wuxuu dhahaya samay wax dhiba male acmaashaas marka maalintaas acmaashaas maalintaas sheega afarka saxma waa say nebiga si u kala horumariyey waxay ahaayeen alramyu uma azabxu uma alxalqu uma dawaafu ifaada dawaafki sacyiga waa iswataan marka sacyiga gooni loo sheego qasab ma aha dadka qaarna maba sacyinayaanba maalintaas saan hore usoo sheegna sida qaarinka oo kale sacyi maba laha asaga ayb halkan laakiin culamada waxay yihin marka xadiidkan waxay ka qaateen shardi tartiibtu inaysan ahayn oo in la la laysku dardaro oo maalinkan marka acmaashii in la kala hormarin karo ayay tan daliil ay u tahay oo adoo hadda ramigii horeeyo xalqiga hadaad hormariso laa bas baas maha qaar culimada kamidana waxay leeyiin sida ibnu xajar fatulbaari uu ku sheegay bukhaarina aada moodid inuu u yeelanayo qofka tartiibta laga dhaafay waxaa weeyaan qof jaahilnimo ficilkan u maxaa yeele waxaa cad hadda su-aalahan waxaa ka cad dadkan inaysan kas u sameeyin maxaa yeelay mid walba wuxuu dhahay lam ashcur ma garanin aniga markaas lam ashcur ma garanin facalaqtu qabla an adbaxa qaala idbax walaa xaraj laakiin ninka yaqaan axkaamtan tartiibtooda kasna u yeelay dabagediyey xoogaa waraa ku jiro leeya laakiin almuhim xajkiisu waa ansaxaya baas maa laakiin sunada in lagu dadaala oo qofku hadduu heli karo saan tartiib kale inuu tartiib halkan marka riwaayo iyada xoogaa shuduud lagu tilmaamaa jirto oo nin baa saas oo kale maalintaa nebigu u yimid markaasu wuxuu yidhi sacaytu qabla an aduufa sacyi beyna safa walmar waan sameeyey intaanan dawaafin ka or markaasu wuxuu yidhi dhuf walaa xarij dawaaf wax dhiba ma laha xoogaa taa iyada culummadu ma kama waxay yihaahdaan maya agtarkooda culummada ma ziyaadada ma soo dhaweeyaan sababtoo ah dawaafka iyo sacyigu waa kala horeere waa inaad awadan soo dawaafto markaasuu sacyi imaan karaa laakiin inaad sacyii samayso dawaafkaagiina uu ka dambeeyo maya qolada odhanaysa marka iyagu culamada qaar a ah waa bannaan tahay dhahay riwaayadan qoladii daliishadaysa waxay dhahay oo ninka qaarinka aba ah soo sacyigii ma hormarin inay ninka qaarinka ah oo xajkiisu ou qiraanka yahay soo sacyigii ma soo hormarinin dawaafkii sacyigii ma hormariye ninkaas sacyigii ma hormariyay haddaa xasuusitaan usbuuciyadii hore waa kasoo hadalnay sababtoo maalinkii ou beytka yimid dawaafulquduum uu sameeyey waa saciyey waa iska baaqi noqon exraamkiisu isaga baaqi ahay waa tii marka yawmu thaamin oo yawmu tarwiya uu aaday mina acmaasha xajka saas kusoo watay maalinta tobnaad ninkaas dawaaf bisaa laga rabaa baan dhahna soo maa sacyiina ku xeliya isaga lagama rabo mufridkana waa la mid isaguna mutamatica keliyaa laga rabaa sacyi labaad maxaa yaele sacyigiisii hore isaga cumrada u galay ila cumrada mutamatica cumradiisa iyo xajkiisa waa kala gooni mogta ninkaanu marka cumradiisa ayaa sacigaa la tagtay sacyi cusubo u baahan yahay mutamatica qaarinka laakiin uma baahna soo maa fa fii haadihi suura marka suuradan yaa horeeya qaarinka sacyigiisa iyo dawaafkiisa sacyigiisa yaa soo horreeyey dawaafkaa dambeeya maogtahay haddaday suuradaas ku ansaxday maxaa uleedihiin inay dhaheen marka saxaytu qabla an aduufa maxaa loo daciifinayo ama shuduud loogu xukumo waa banaantaa qofka intuu saxiyo kadib iska dhawaaqay almuhim waa laga fiicanya kulle mma baxsi meesha waa ka furan yahay laakiin intaan waa inta marka riwaayadka saxeixa ay tii ama yaa rasuul allah sacyi bayna safahan sameeyey anoon dhawaafin adaa marka sidaa sacyigii iyo dawaafkii lagu kala hormar waa laga fiicanya markay ugu yar tahay waa laga fiicanya wailaa maba ansaxayo maxaa yeele culamada kalena waxay milicsanayaan dawaafka iyo sacyigu waa laba islaazimaysa waa mar walba marka in la kala in la kala eh, dabamariyo waa laga muttafaqun caleyh xadiidka bukhaari muslim baa weriyen can miswar ibni makrama radia allahu canhuma ana rasuul llahi sal allahu alayh ali wasalam nabiga naxara qabla an yaxliqa naxara waa gowracay qabla an yaxliqa intuusa xiiranin ka hor oo markau ramyigu sameeye ramyigii sameeyey naxrigii u ku xijiyey waa gowracay kadib oo xeertay naariga marka meeqow nabiga gacantiisa ku gowracay lixdan iyo saddex inta da-o ou jiray oo kale intii sanadkiis oo ahaa inta kalena cali baa gowrac naxara qabla an yaxliqa wa amara asxaabahu asxaabtiisa waxuu amray bidalika kaagaas buu amray muttafaqun caleyh ee rawahu lbuhaariy buhaari wacan caaishata radia allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam nebigu wuxuu yihi idaa ramaytum haddaad tuurataan waxalaqtum aada xiirataan faqad xalla lakum waa idiin xalaal noqday addiyibu barafuunka kullu shayin iyo shay kastaa idin xalaal noqday idin xalaala ila nisaa naagaha maaha haddana halkan waxuu ku sheegaya waxaa weyaan maalinta tobnaadkan joognaa weli iyadaa acmaasha ku badan tahay camalkii ugu horreeya la sameynayo muxuu ahaa aramiyu dhagax in la tuurto dhagaxa markii la tuurtay ninku muxrim uu ahaa moogta xajkiibuu ku guda jire markuu dhagaxdaas toddobadaa uu tuuro kadib waxaa u bannaan wax kasta oo xaaraam ka ah ilaa ilaa naagta ma jimac ilaa nisa kinaya an iljimac jimaacu ka dheeraana ubas inta kale ee awel ixraam dartiis uga xaaraam ahaa xaaraamta aan ka hadlayna waxaa wey wixii ixraamka dartiis xaaraamta uga ahaa oo xalaal noqonayo maxaa ixraam dartiis xaaraam uga ahaa ya maxaa uga xaaraam ah marka dhiib barafuunkii barkii inuu labisto saydkii waxyaabahaas sayd mutlaq lama ogaano kara xaramka saydkiisa lakin meelaha ka keensaday cuni kara hal su-aal marka su-aasha waxay tahay ma guursan karaa waa guursan karaa laakiin jimaaca loo diiday maxaa dhacay caqdiga waa jaa-is waa banaan yahay caqdiga laakiinse waxaa ilaa waxaa laga reeba waxaa jimaaca isku xir waa yeeli karaa laakin ma jimaac ma ilaa uu dawaaful ifaadaa ka taama magaratee faqad ah. xalla lakum diibu baa idiin xalaal noqday iyo wa kullu shayin shay dhammaantiis ila nisaa naaga maaha oo naagihii marka inaan markaas loo tegi karin jimaaci xaram rawaahu axmedu imaam axmed baa weriyo abu daawuuda wa fii isnaadihi dacfun xadiiska isnaadkiisa dacfi baa ku sugan nacam lafdigan xadiidku munkar uu ku yahay nacam daara qutni iyo bayhaqina marka dariiqan laftirkiisa kusoo saareen ziyaada marka wadabaxjin bay ku dareen xadiidka aasadiisana ah, alxajaaj bnu arah weeyaan waana kaiir lkhaطأi mudlis ninkaa waa ku jira saas darteeda bayhaqi wuxuu yihi wahada min takhliiqaati xajaaj bni arah kan arkay wadabaxtum lagu daraa waa min takhliiqaati xajaaj xadiidka abu daawuudna waa wariyey sanadkiisa xajaaj baa isla ku jiro lafdigiisa wuxuu ah idaa ramaa axadukum jamrat alcaqaba faqad xalla lahu kulu shayin ila nisa wahuwa bi lafdi صaxiixun lafdigan marka abu daawuud ee xajaaj inkasta uu ku jiro waa saxiixo id lahu shaahidun can caaishata bisanadin saxiix cinda axmed shaahid imaam axmed musnadkiisa ku sugan uu leeyahy oo ay tiri dayabtu rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalam biyadii nabiga gacanteydan ayaan ugu dhiibiyey lixajati lwadaaci lilxilli walixraam uu xalaal noqday marka uu xarmanayo xiina axrama wa xiina ramaa jamrat alcaqaba yowma naxri qabla an yaduufa bilbeydi marka xadiidkanaba ah marka mushaahid u noqonayo khulaasada marka xadiidka xaafidka ou dhigo waa xadiis xasana a markaayb marka waxaa weyaan eh, lafdigan unba uu daciif ku yahay maahane amaa lafdiga ah marka eh, nabiga calay sl in qofku wax walba ay xalaal u noqonayan hadduu jimrada tuurto isagoo welina kacbada dawaafin ilaa naaga inuu jimaaco maahane xadiidkaas waxaa tilmaamaya caaisha allahu canha maxaa barafuuna nabiga u madiyeysay markuu jimrada tuurtay kacbadiina uusan dawaafin weli midaan ataxallulu ataxallul asqara layihaha midkaas taxallulkii yaraaya qofku si kaamila weli xalaal uma noqonin laakiin ataxallul lasqar ayaa la yidhahdaa ayb halkan marka la joogo marka sheekh alalbani raximahullah kitaabkiisa almanaasik alxaji waalcumra wuxuu ku dhigay taxallul asqarka qofku wuxuu haystaa buu yihi ilaa qoraxda ay ka dhacdo hadday qoraxda dhacdo oo uusan weli dawaafkii makaad dawaafkii kacbada uusan la imaanin dawaaful ifaado uusan la imaanin ixraamkii kusoo laabanaya masalada ma garateen yani ninku hadda waa xalaal mar hadduu jimrada tuurto waa dharkiisu iska gasho karaa waa iska nagaa unbuu ka dheeraana laakiin hadday qoraxda u dhacdo isagoon weli dawaafulifaado samaynin dharkiisii ixraamkiibuu dib ugu soo noqonay ma garateen marka meeshaas mar saddexaadan ku celin hadda waxaan lena waa taxallul asqar soo maha hadduu jimrada tuurto wax walbaa xalaal u ah awel xaaraam ka ahaa exraamka dartiis ilaa naag inuu jimaaco ma aha sheekh alambani raximahullah wuxuu leeyahay hadday qoraxda u dhacdo dharki waa iska bedelay barafuunkiis waa ismariyey qoraxdiyaa u dhacday laakiin isagoo weli dhamaystirin acmaashii maalintaas oo aan kacbadii dawaafu ifaadihii aan samaynin wuxuu kusoo noqona exraamkiisa markii kusoo laabanaa darafuunkaa ka dheeraa ilaa u dawaaf kala yimaado ka samay masalada marka xadiid abu daawuud ku sugan ayaa dhigaayo oo min xadiid ibni salama laakiin xadiidkaas ibnu kathiir iyo nawowi iyo culummada agtarkooda haddaan la dhihin dhammaantoodba waxay yidhaahdeen xadiidkan wax ku camal falay oo salafkii loo ogyahay ma jirin marka hadday tarkiga ay salafku ka tageen dhammaantood xadiidkan inay ku camal falaan yadullu calaa ana hunaaka ijmaacan calaa ana hunaaka ijmaacan dalla calaa naski hada xadiid waxay yidhahdeen tarkigoodaas dhammaan ay ka tageen wuxuu tusayaa in uu jiro waa ijmaac tarkigaas ijmaacuna isagu lama nasaqo waxna ma nasakheen laakiin wuxuu tusayaa in naski jiro saa darteed marka xadiidka inuu mansuuq yahay ayaa halkaa laga garanaya sheekhu sasa wuxuu ku dooday curwo iyaa sameeya inuu yihi marka asaaniidii uu ku keenay curwa laftirkeeda asaaniidii saxeix ma ah culamo badan oo baxsisay siay ku gaadeen saxeix maaha laftirkeeda marka eh, waxaa kaloo ku dooda xadiidka hadduu ansaxo ad waa lagu camal falayaa qof inuu ku camal falay in kale lama sugayo imaamu shaafici iyo qawaacid imaamu shaafici ayuu keenay oo xadiidka keligiisa wuxuu u yahay keligiisa xujo ah walow lam yucmal bihi yaanba lagu camal falin midda kale in lagu camal falay maxaa laga ogyahay oo lasoo naqlin ado calaa kulli xaal saas uu marka uu aada uga dooday sheekha culamadan aktarkooda haddaan kulligood la dhehayna culamada iyagu waxay u badan yihiin in waxba isku soo laabanayin ilaa un jimaac un baa ka xaaraama maalinkii dawaaful ifaabaha uu sameeyo ayuu jimaacuna xalaal u noqonaa inuu ixraam soo celiyo shardi ma aha lianna maxaa yal xadiidkan culimada wax daciifiyo iyo wax yiraahdo ijmaaca wuxuu tusaa inuu mansuuqyo ay isugu jiraan ada kolley sharcigan waxaa fiican ilaa xaddi ma haday culamada masaa'il isku qabtaan ahwadku wuxuu ku jiraa meelaasha culamada salafku ay diiba la leeyahay culamaa salaf wax yeelay lama haayo xoogaa marka ku dhaqankiisa waxaad moodaa haddii xadiidkan uu muxkam yahay ayagaa looga hormari lahaa ayagaa ila laga dhaaca bad laakin waxay u baahan tahay in la ogaado arrintaas xaqiijiyo salafkii oo dhan inaysan ku dhaqmin in kale in taxqiiq badan u baahan kolley ibnu kathiir albidaaya walnihaaya waa ku sheegaa nawowi waa tilmaama majmuuca iyo meelahaas marka taasaa un marka meeshaan munaasib uga qofku inuu iska sameeyo dhaafdifaadihiisaas u fiican nam wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma can nabiyi sala allahu alayh ali wasalam qaal laysa cala nisaai xalqun naagaha korkooda xiirasha ma ahano inamaa yuqasirna waa iska gaagaabinayan timaa iyagu oo qadra ulmula bay gooynayan rawahu abu daawuud bisnaadin xasan bilah tawfiiq sal la sl